xadiidka cabdullahi bin mascuud baa darsigeena ugu dambeeyey korontadu inaga tagtay xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa maalinta qiyaamada shayga ugu horeeya addoommada lagu kala saari doono ama lagu kala xukumi doono inay tahay wixii dhiig ah ee la daadiyey xadiid kalaa jira oo isagana sugan oo dhahaya awal ma yuxaasabu bihi alcabdu yawma alqiyaamati as-salah waxa ugu horeeya lagala xisaabto maalinta qiyaamada waa salaada marka salaada u horeysa iyo dhiigga u horeeya isma diidayso iskama hor imaanayso midda dhiigga waxaa laga wadaa wixii xuquuq bini aadam ah ama khaladoo bini aadamku isu geysto waxaa ugu horeeya dhiigga wax la kala saaro dhiigga u horeeya wixii faraa-id ahoo ilaahay addoommada saaray oo waajibaad iyo xuquuqdiisa ana salaada u horeysa sidaas bay ku kala wajahaan culimmadu oo ma'muuraadka shareecadu abaartayna salaada ugu horeysa manhiyaadka layska reebayna waxaa ugu horeeya dhiigga ugu horeeya waana waxyaalaha kutusaya inuu dhiiggu aada khatar u yahay halis u yahay aada in looga taxadarana inay waajibtahay khaasatan xilliga fitanku ay taagan yihiin waa in taxadar ziyaada uu ruuxu qaato way macna ousan ku fududaan dhiigga haddaad aragto ruux dhiigga daadintiisa ku fudud waxay kutusi diin daro yani diin dari iyo wuxuu kutusi dacfu liimaan iyo diin la-aan buu ku tusayaa maxaa yeele ruuxu kulamaa iimaankiisa iyo diintiisu xoog badan tahay aada buu uga taxadaraa dhiigga cabsi badan khaasatan haddii aynan u caddayn wejigu uusan u caddayn oo ruuxa iska caddaha dilkiisu bannaan yahay hadduusan ahayn sidaasu macnaha xataa marmarka qaarkood baa waxaa dhici jirtay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim iyadoo eh, Eh, xataa dilka la faray ayay calaamad markay arkaan ruuxan dilkiisa iyo diliddiisa reebaysa bay ka istaagi jireen oo xadiid baa sugan in nebigu sal lla alay wasalam uu arkay nin tukanaya oo salaada aada u dheeraynaya ninkii markuu soo dhaafay nebigu sal alla alay wasalam Eh, wuxuu yidhi ninkaas yaa soo dilaya yaa soo dilaya ninkaas abubakar baa yidhi anaa soo dilaya uu tegey ninkii wuxuu u tegey tukanaya oo salaad ku jira waa ku dhiiran waayo inuu dilo uu isaga soo noqday war maxaa kugu dhacay rasuul ilaahay oo nin tukanaya dilkiisa waa ku dhiiran waayo waa isaga soo noqday iska fadhiisaa la yidhi yaa soo dilayaa la yidhi haddana cumar baa yidhi anaa dilay wuu tegey ninkii wuu tegey saa waa tukanaya salaad buu ku jira isaguna waa iska soo noqday markuu dil is yidhi yaa naftu waxay siin weyday nebigii waa ku amray laakiin ruuxa salaad buu ku jiraa waa tukanaya waa isaga soo laabtay markaasuu haddana nabigu mar saddexaad wuxuu yihi yaa soo dilay cali baa yidhi anaa soo dilay cali markuu meeshii tagay ninkiiba waa waayaba markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lla alay slam haddaad dili lahaydeen wuxuu noqon lahaa fitno bilowgeed iyo dhammaadkeed buu noqon lahaa macnaha waxaan ka wadnaa ninkaa dilkiisa uu nebigu amray ijtihaad maaha waa nas waana la xadiday waana la amray haddana saxaabadaasi waa ku dhiiran waaye sababtu maxay tahay sababtu waxa weeyaan salaadan uu tukanahayo leanna nebiga horey wuxuu u baray dadka tukanaya laynina oo wuxuu yidhi waxaa layga reebay dadka tukanaya layntooda marka ruux tukanayo calaamaadka islaamku ka muuqda ama shahaadanaya inaad disho mislo fudud maaha mislo fudud ma aha saasman ayib qadiyadaad ku ijtihaaday ama nin wadaada ku ijtihaaday iskaba dhaafe qadiyad nas ah oo qaatica ah bay saxaabada cabsidaa ka muujin jireen saas wey saas daraaddeed baa waxay yidhaahdaan afar cabdullahi bn mascuud oo qaacid ahaan loo isticmaalo alkhata'u fi alcafwi khayrun min alkhata'i fi lcuquuba ah, inaad ku gafto cafiga ayaa dhaanto inaad cuquubada ku gafto ruux dil mudnaa inuu fakado oo uu sidaa ku fakado ayaa waxay dhaantaa ruux aan dil mudnayn in la dilo taa waa dhaanta marka khaasatan xilliga fitanku jiraan oo dhiiggu fududaado ruuxa muslimka waa inuu taxadarkiisa qaato saas وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيه من قتل روح دلاء عبده أدوكيس قتلناه وندلينا من قتل روحي دلاء عبده أدوكيس قتلناه وندلينا ومن جدع روحي سنقوية عبده أدوكيس سنك كجرنا جدعناه سنك كجوينين رواه وري أحمد أحمد باوري والأربعة أفرتي وحسنه وحان تحسينية الترمذي وهو حديث من رواية الحسن البصري حسن البصري ورنتي سوي عن سمرة أكورنيه وقد اختلف وانا لسكو خلافي في سماعه حسن البصري مقل كيسة وحديث كمقلي منه وسمرة كمقلي مقل كيسة قودنا ولسكو خلافي حديث كان خاص أهانا ولسكو خلافي وكمقلي وفي رواية وحا كسغن في رواية أبي داود والنسائي نسائي أبي داود رواية وحا كسغن بزيادة با كسغن ah oo ziyaadatun baa ku sugan oma maxay tahay waman khasa ah. ruuxii xiniyo siiba oo dhufaana cabdahu addoonkiisa khasaynaahu waanu dhufaanaynaa ruuxii addoonkiisa soo qabto xiniyaha siiba oo dhufaanana isagana waan dhufaanaynaa wasaxaxa waxaa saxiixiyey alxaakim baa saxiixiyey وصحح هو صحيح الحاكم هذه الزيادة زيادة هو صحيح ذهبي وكوافق صحيح انتهى لكن طيب كذلك ورديه لها يوم الترمذي عبد الله بن مدين وحكسه قوريه إنه حديث كاس قبي وصدا أو قبي بخارينا سيده كلا وحولي أنوغنا سيدا كما في العلل الكبير للترمذي ساسك سكورني من مدينة بخاري إني قبين حديثا معنا وكتسيه oo muxuu yahay yani in addoonka sayidkiisa hadduu addoonka dilo loo dilayo hadduu xubin ka gooyona sayidka laga jaray oo loo qisaasayo xadiidku laakiin waa xadiid daciif cala saxiix liannu waa mide khilaaf waxaa ku jira xasanu lbasri samaaciisa min samura waa masale khilaafiya cinda almuxadisiin oo caan ayib taa waxaa ka daran haddiiba min xayu ljumla la yidhaahdo wuu ka maqlay xasanu lbasri waa mudallis wuuna cancaneeyey oo can buu ku wariyay xadiidka samuro kaga wariyey cancanatu lmudallisna waa daciifa saasu manaa lanna ixtimaalu linqiaac baa ku jira sidaas daraaddeed xadiidku waa daciif xadiidku waa daciif oo ma sugna طيب سأصدرت الإمام أحمد عليه رحمة الله في مسائله في مسائله ويلكيس عبد الله أكورني وحا كسغن انه يري اي اخشى ان يكون هذا الحديث لا يثبت وحان كبقى حديثا يوصل سغني ابن معين با ضعيف سيرو كله وحا كلو ضعيف ابن جوزي في التحقيق شيخ الباني في المشكاه تعليق في المشكات المصابيح ضعيف ابو داوود كي ابن ماجه لبدوا انت بو كو ضعيفيه طيب حديثكم مركه حديث سغن ما الذي سنه وعن عنه الحسن cancanatu lxasan oo mudalisa ciladiisu waa taa xadiidku hadduu sugnaan lahaa waxaa laga faa'iidaysan lahaa sayidka hadduu addoonkiisa dilo ama xubin ka jaro in loo qisaasayo sidaana waxaa ku tegay bacdu ahlilcilmi oo cali ibn madiini iyo imaam albukhaari iyo rag baa ku tegey laakiin jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan salafan wa khalafan waxay ku tageen sayidka inaan addoonkiisa loo qisaasayn saas way macnaha bal iskaba dhaafe in nin ajnabi ah oo xor ah hadduu addoon dilo inaan loo qisaasayn iskaba dhaaf sayidkiise xataa nin ajnabiyo xor ruux ajnabiyo xora hadduu addoon dil loo qisaasi maayo laakiin qiimihiisii buu bixinaya qiimihiisii buu bixinayaa sidaasay jamaahiirtu qabaan qur-aanka وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين بها هذه هذه آه يعني والعبد هو يعني أدون كان أدون بالود لي أيدي له أدون كان أدون بالود لي تاسو عسكنا يعني معنا marka waxay leeyihiin adoon iyo xor la isuma dilo jamaahiirta sida qaba xadiisku waa xadiis dhaif haduu sugnaan lahaana macnaha ay bukhari iyo madini ibn madini mareen ayuu xoojin lahaa macnaha وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وحوري سمعت وحن مقلي رسول الله بن مقلي صلى الله عليه وسلم ويقول له لا يقاد لما قصاصه الوالد كي وحدلي بالولد المها درتي لما قصاصه آه كي روحي وحدلي ilmihiisii hadduu dilo ama jidhka qayb ka mida ka gooyo ama dhib u geysto waalidka la qisaasi maayo ilmaha dhibku u geystay dartii loo qisaasi maayo رواه حوري أحمد أحمد باوري والترمذي وابن ماجه وصححه وحصحي ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي وحوري إنه حديث مضطرب مضطرب مضطرب كوحوي وحديث وجوه كلا قدسان لغوريي وجوه دي ساكلا قدسان اسخلاف صنع أن لك لرجح كريم hadduu tarjiix suuroobi karayo idiraab ku dhib male markaas oo wejigaa raajixa waa la qaadanaya awjihda kalena daciif bay noqonaysa ayib xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira alxajaaj ibnu arta nin la yidhaahdo oo mudallis ah sidaasuuna xaafidku fi talkiis ku cileeyey isagaasuu ku cileeyey ibnu madiini baa daciifiyey laakiin waxaa mutaabaceeyey ibnu lahiica oo isagana dacfi ku jiro daciifa maxamed ibnu cajlaan raggaasaa mutaabaceeyey a nimankaasi mutaabacadooda xajaaj ay mutaabaceeyeen buuna xadiidku ku sugnaanaya shawaahidna wuu leeyahy xadiidu cumar iyo xadiid ibnu cabaas oo mid walba dacfi ku jiro baa u markhaati kacaya yani axaadiistu yani isu markhaati kacaysaa mid walba gooni ahaantiisa waa daciif oo sanadkiisu maqaalka u marna laakiin markay isu timaado way isxoojinaysaa sidaasuu xadiidku marka ku asaxayaa ama cala aqali taqdiir xasan ku noqonayaa saas daraaddeed buu sheekh albani caleyh raxmatullah bimajmuuci turuqihi ayuu ku saxiixiyey fii riwaaya alhaliil ayib xadiidku marka waa sugan yahay xadiidku muxuu ku tusay wuxuu ku tusay hadduu waalidku ilmihiisa dilo inaan loo qisaasaynin inaan hee loo qisaasaynin sidaana waxaa ku tegay jamaahiiru ahlilcilmi culimada badankood saasay qabaan xanafiyada shaaficiyada xanaabilada yani axmed iyo isxaaq iyo keyrkood halkaasi maraya oo waxay leeyihiin waalidka la qisaasi maayo waalidka la qisaasi maayo sababtu waxay leeyihiin waa siday ku cilaynayaan naskuna wuu ku tusay ta labaad weeye lianna alaba aw lianna alwaalida sababun fii wujuudi alwalad waalidku wuxuu sabab u yahay ilmaha imaanshihiisaba marka ilmihii inuu sabab u noqdo waalidka dilkiisa sax maa bay leeyihin waa midda labaadee qisaastu waxay ku dhacdaa bay leeyihiin dilka kaska ah uma badna waalidku marka inuu ilmihiisa inuu dilo u kaso laakiin waxay u badantoo qaalib ku tahay isagoon dil islahayn oo edbinahaya inuu gacantiisa ku dhinto lianna shafaqada waalidnimada baa diidaysa inuu ilmihiisa kow ka siiyo waa qaalibka ah. waa mar hadday sidaas tahay waalidka in loo qisaaso waalidka ilmaha loo dilo maya bay yidhaahdeen xadiidka masaladaas ku cado mar hadduu xadiidku sugan yahay nas buu ku yahay wahuwa araajix ayib alimaamu maalik caleyh raxmatullah isagu wuxuu maray waalidka hal mar baa la qisaasi karaa oo ilmihiisa loo qisaasi karaa hadduu ilmaha dilo waa goorma wuxuu leeyahay hadduu intuu seexiyo gowraco ah, hadduu ul kaga dhacdo ama xabadi kaga dhacdo ama isagoo edbinahayo waxoogaa si wax ugu dhacaanoo dhinto la garayo wuxuu leeyahy markaasoo kale edbin baa loo qaadan karaa laakiin ilmaha intaad seexisood mindi usoo qaadato inaad qortu ka goys wuxuu leeyahay ma ixtimaali karto markaas wuxuu ahay khata iyo gaf iyo waa waa bareer wey markaas mar hadday suurada noocaas oo kala bareer tahay hal la dilo leeyahay waalidka xadiidka umuumkiisa iyo itlaaqiisa diidan ra'yiga imaam malik alayhi rahmatullah طيب لو حديثكم كان قادم حديثكم كان قادم طيب وحكوا kaloo يقول يا هي haddii la yidhi waalidkii la dili maayo horta waalidka waxaa soo gelaya cala araajix waana ra'yiga jumhuurta inta dhashay ama xagga hooyaha ka yimaadeen ama xagga aabbaha ka yimaadeen aabbihii baa soo gelaya awowgiina wuu soo gelayaa awowga hooye ha noqdo ama awowga aabba ha noqdo kadalika waxaa soo gelaysa min baabin awlaa hooyadii iyo ayayooyinkii baa soo gelaya leanna kulligood waalid baa la wadax sooma waalidkaasay soo wada gelayaan marka looma qisaaso ilmuhu asalku ka soo jeedo looma qisaaso eh, laakiin ijmaaca waxa oo laisla isla ogol yahay haddii qisaasta uu ka fakado mag iyo diya laga qaadaya itifaaq way taawla isla ogol yahay waana daahirka nusuusta quraanka iyo sunnada itlaaqooda iyo cumuumkooda laga qaadanaya wax ka kor yeelay ma jiro magtii dilkii iyo qisaastii unbaa laga kor yeelay amaa magtii wuu bixinaya magtii wuu bixinayaa kafaarada isku khilaafsan kafaara ma ku laazimaysa mise kuma laazimayso hadduu makta bixiyo magta wax ma ku yeelanaya isagu magta marka la qaybsanayo ilmuhu dilay ilmihiisa ah magtii uu ka bixiyey wax ma ka dhaxlaya jawaabtu waa maya laa yarithu alqaatilu wakan soo marnay sogan maysa kitaabu almawaariid eh, faraa'id baan ku soo marnay yani ruuxa dil kale gacanku dhiiglaha ah ruuxuu dilay xoolihiisa wax kama dhaxlo marka magta inuusan waxba ka dhaxlayn waa ijmaac banaankaasaa la istaajinayaa qaraabada kala dhaxlaysa caruurtay walaalaha yihiin iyo dadkaa kale ayaa dhaxlaya hadduu mxua caruur lahaa iyo wahaa kada isagu laakiin dhaxalka wax kuma leh waxay isweydiinayaan la gelay magtii inuusan waxba ku lahayn oo dee gacantuu lahaa laakiin xoolo kaloo uu lahaa ilmuhu hadduu xoolo kale lahaa oon magtan aan ahayn dhaxalka wax ku leeyahay cinda aljumhuur culimmada badankood iyadana maya ama xoolo kale ha noqdeen ama magtii ha ka soo jeedeen ilmo uu dilay dhaxalkiisa waxba kuma leh wahada huwa araajix lianna xadiiska daahirkiisa sidaa faa'iideynaya macnaha ayib وعن أبي جحيفة أبو جحيفة وحا لقول قال إنه يري قلت وحاني لعلي آه. كورنا هذا عكس النقطة oo uu ilmuhu waalidkii dilo ya taasi wax way hadal ma leh bil ijmaac bal cuquubad dil ka weyn haday jirto wala marin laha kaas cuquubad dil ka weyn haday jirto wala marin laha xayeli dilka ruux ajnabiya aad disho xaq darro ku disho iyo inaad waalidkaa disho soo ma kala cusla taculus marka wala qisaasi ah ilmaha waalidkii dila wala qisaasi isaga bal bacdu ahli ilmi baa waxay leeyahay hatta afi hatta ma aqbal ilayhi حتى إلا عفي ما أقبل بعض العلم قبل وعن ابي جحيفة قال قلت وحن لعلي علي وحن كوري هل عندكم أكتين ما هذا شيء شيء ومن الوحي وحي كمذا غير القرآن أو القرآن كأهي وحي وحي أو أما, أما قرآن ama xadiis oo qur-aanka yaalla aan ahayn wax waxyi ah oon qur-aankaasi dadku wada hayaan ahayn ma jiraa oo agtiina yaalla cindakum yuu ka aalu beydku ka wada haddaad aalu beydkii nebiga tihiin wax gooni ah oo waxyi ah oo dadku ayna idinla qabin oo idinka idinku khaasa ma jira su-aashaasi waxay ku timid jamaaco shiicada ka mid a ah, ayaa wakhtigaa waxay qabeen oy sheegeen oo faafiyeen oy sheegi jireen in aalu beydku ay qur-aan khaasa hayaan oo waxyi khaasa oo iyaga lagu khaas yeelay in ay hayaanoo ummadda inteeda kale ayna la qabin wakhtigii cali oo noolba shiicadu waxaa qabtay su-aashan marka sidaasay ku imaanaysa caliyo waxaan ku weydiiyey aalu beytkii haddaad tihiin waxyi aan qur-aanka ahayn ood haysaan ma jira oo khaas qaala cali wuxuu idhi laa maya waladii mid baan ku dhaartay falaqa dilaaciyey oo kala jeexay alxabbata xabadda kala jeexay alxabba waa abuurka dhulka la geliye waay ah, abuurka dhulka la geliye markuu geedku ka soo baxayo wuu biqlaa sooma wuu kala dilaaca falaqa saasa la yidhaha waladii macbuud baan ku dhaartay falaqa dilaaciyo kala jeexay alxabata xabadda abuurka ee dhulka la geliyey oo wabara'a abuuray annasamata nafta abuuray baan ku dhaartay allaha naftana abuuray xabadda dhulka la geliyeyna kala jeexay baan ku dhaartee maya buud ah, wax waxyi oo nagu khaas gooni u ahayna ma jiro إلا فهما فهم, فهم مويه إلا فهما مويه ويعطيه الله الله أوسينا تعالى كرها رجلا من أوسينا في القرآن قرآن كدحدي سنة أوسينا يمويه فهم أون إلهي الضوامض قار كمد السيو وقرآن كأوكهل وكسي يمويه وحكا لو نقو خاصة مجرد فهم كاسنا دي آل بيتك خاصكم معه صمع لأن القرآن ضد إلهي فهم خاصة كسية وضدك كالأوغا فهم بضن soma cali bn abi aalib raggaasuu ka mid ahaa cabdullahi bni cabaas kayrkood saxaabada waxaa jiray takhasus gooniya qur-aanka u lahaa ah, oo waxaa dhici karta aayadda qur-aanka adiga markaad akhrido ruux kalena akhriyo faham uu isagu ka fahmay iyo macno uu kala baxay inaad adigu gaari kari weydo kala bixi weydo sooma marka faham ilaahay dad gooniya uu siiyo qur-aanka ka siiyo waa dhici kartaa buuri laakiin waxii kala hudnoo gooni ma jiro ayib إلا فهما فهم ويه ويعطيه الله الله أصينه تعالى كره رجلا في القرآن قرآن كدحدي سنة وقصينه إيا وما شيء مويه في هذه الصحيفة وراقبا كقرا فهم كاسوامد وإلهي عد دونه كخاسيلة وحاك له إيادنا الترى وإيادنا أكسر ريبيا شيئا وحي أهل أكثر ندم ميال إلا فهم كاس إيا وراقبا وحكو قرا مويه وراقبا محكو قرا وما فيه وإلا ما في هذه الصحيفة markaasuu wuxuu soo bixiyey waraaq oo wuxuu kasoo saaray seeftiisa galkeeda ayuu waraaq qoran ka soo saaray qultu waxaan idhi buu idhi wamaa fii haadihi saxiifati waraaqdan maxaa ku qoran waraaqdan maxaa ku yaalla qaala wuxuu yidhi alcaqlu magti baa ku taalla alcaqlu makti baa ku taalla yacni axkaamtii makta iyo qiyaasihii magta iyo noocyadii magta makta ahkaamteedu waa qoran saas way macna alcaqlu waa diyada waay caqli waxaa loogu magacaabay diyada geel baa asal u ah makta iyo diyada waxayna samayn jireen geela intay markii lasoo kaxeeyo ayaa ruuxa dhibka loo geystaye magta iskale ma dadka makta leh gurigooda hortoodaa lagu dabri jiray laana caqligu asalkiisu waa dabarka saas way macna alcaqlu waa dabarka caqliga bini aadamkana caqli waxaa loo yidhi lianna bini aadamkuu dabraayo xumaanta ka dabraa soo ma tanna diyadana waxaa caqli loogu magacaabay geelii baa meesha lagu soo dabraa marka caqligaasi waa waa waa waa magti wey macna yacni noocyadeeda iyo axkaamtay kale leedahay waxaan wey wa fikaaku lasiiri alcaqlu qaala wuxuu ihi alcaqlu baa ku sugan saxiifada wa fikaaku lasiiri ama fakaaku lasiiri labada waa la xarakeeya in ruuxii la qafaashay lasoo fakiyo Ah, oo gaalada gacantooda laga soo daayo arintaas iyo isjeclaysiinteeda iyo isku boorinteeda iyo is-amrideedana waa ku taallaa oo ruuxii muslim oo gacan gaalo gala in gacantooda laga soo saaro biayi sabiil oo shareecadu ogosha waanlaa yuqtala inaan la dilin muslimun muslim inaan la dilin baa ku qoran bikaafirin gaal sababtii loo dilin hadduu muslimku gaal dilana inaan muslimka loo dilin oo loo qisaasin rawa buhaari baa wari xadiikaas ayb saxiifadaas waxyaalo badan baa marka ku yaalle waxyaalaha ku yaallay waxaa ka mid a ah maalan almadiinatu xaram magaalada madiina inay xaram tahay iyo qiyaastii xaramkaa ka mid a ah. maalan waxaa ka mid a ah, lacna allahu man dabaxa ligayr illah yaa ka mid a saxiifada waxaa ku yaallay lacnadda ilaahay ku dhacdo ciddii cid aan alla ahayn wax u gowracda makhluuqaadka ruuxii wax u gowraca oon allah dartii aan ula jeedin lacnadaha ku dhacdo waxaa ka mid a sadaqada iyo zakada ayadana maqaadiirteeda iyo qiyaasaha zakada waxyaalahaas oo dhan baa saxiifada ku qoran xadiidka waxa loo keenay oo baabkan hadda loo keenay jinaayaat ama kitaabuljinaayaat waxaa loo keenay beesha ugu dambayso oo laa yuqtalu muslimun bikafir halkaas way maqsuudka ama maxalushaahidku ayib sidaana waxaa qaba jumhuur ulculamaa culimmada badankood baa qaba muslimku hadduu gaalka dilo oo kas u dilo inaan loo qisaasayn oon loo dilayn gaalku waa nocyo mid waa xarbi oo isagiiyo muslimiinta dagaal baa ka dhexeeya kaa dilkiisa in loo dilo mooyaa iskaba dhaafi ajirbuuba ka heli sooma kaa lagama hadlayo laakiin waxaa laga hadlayaa gaalka aan dilkiisu bannaanayn hadduu dilo ah, matalan dimiga ku jira muslimiinta dowladooda ku hoos noole jizyada iyo magta bixiya ee mujtamaca ka mid ah dowladda muslimkana ku hoos nool وذمي عليها حسوق لي مثلا مستأمنك أمام بالسيئو واختبوا ودنك تشوغيا وانا نقونيا فيزا لسوسيي arrimo ganacsi buu u yimid arrimo caafimaad buu u yimid maala muxuu ahaaye eh, safaarad waa ergey muhimmad buu u yimid waa la ogolaaday intuu ka noqonayo mustaman waay mucaahadkaa ka midoo ballan baa la siiyey way ka yaragedisanta ballan buu ku joogaa iyo cahdibuu dhulka muslimiinta ku joogaa kuwa badan oo noocaasaa jira marka gaalada ka mid oo dhiiggoodii xoolahooda uusan bannaanayn kuwa laga hadlayo kuwan dambe wey marka hadduu muslim kii dilo kas u dilo ma loo qisaasaya oo sidii isagoo muslim digalayo kale muu ka dhiganya mise ma aha waa xadiidku nasan marka wuxuu hi loo dili maayo inaan loo dilayninna jumhuurtaa qabta ayib jumhuurtaa qabta inaan loo dilayn haddii la yidhi loo dili maayo macnaheedu waxa weeye magtiisii baa laazimaysa wa mag bulay qasab laanna dhiigga xaaraama sideedaba haddii la galo oo aan bannaanayn kas iyo ka ma'ba dhiiggaana qisaasi markaasi ayna ka laazimin oon la qisaasanin ruuxa magtii waa inay laasimto wey allahuma inay dadku cafiyaan mooye iyagu way cafin karaan dadka magta leh ayagu dhiiggiina qisaastiina way cafin karaan xoolihiina way cafin karaan haddii cafigaa la waayo qisaas hadday laasimto ay cafiyaanna waa inay magti helaan haddayna qisaasi jirin oo khata uu yahay ama shibul camdi yahayna muxuu ahaay waa inay magti helaan saas macana ayib sidaa weeyaan alimaam abu xaniifa isagu wuxuu ku tegey muslimka hadduu dimiga muslimku hadduu dimiga dilo in loo dilayo laakiin musta'manka loo dili maayo buu leeyahy cumuumaadka qur-aanka iyo wuxuu deliishaday axaadiis daciif cumuumaadkana waxaa lagaga jawaabay nas khaasa meesha yaalla axaadiista daciifka ana waxaa looga jawaabay laa tasluxu lilixtijaaj saas way macana marka sawaabku waxa weeye loo dili maayo xadiidkana nas ku ah maalik iyo layth ibnu sacad waxay ku tageen iyagu muslimka hadduu dilo dimmi ku dhex nool mujtamaca muslimka oo dowladda raciyadeeda ka tirsan hadduu dilo hal mar baa loo dili bay leeyihi idaa qatalahu kiila hadduu u dilo hiilo u dilo hiiladana waxaa la yidhaahdaa inuu intuu seexiyo uu gowraco hadduu intuu seexiyo muslimkii dimbigii intuu seexiyo uu gowraco mindi mariyo maaligii leyt waxay leeyihiin xaaladaa iyada ah waa in la soo qabto loo dilo saas maana ayib bacdu ahlilcilmi waxay qabaan sidoo kale haddii ruuxa noocaas ahee gaalka dilay fasaad uu caam ku yahay iyo inuu dimaada daadiyo oo ruux shar badan u yahay lidari fasaadihi waa loo dili bay qabaan lidari fasaadihi marka waa loo dili diliyo xukuumaddii dowladdu go-aan way qaadan kartaa masaladu marka waa masale khilaafiya laakiin nasku wuxuu leeyahay laa yuqtalu muslimuun bikafir wuxuuna ka mid yahay min siyaqi alcumuum bay ka mid tahay sidaasaana raajixa siday jumhuurtu qabto wa akhrajahu waxaa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariyey abu daawuud xadiidka waxaa kaloo inoo faaideeyey oo faa'iido weyn ah warka shiicadu ay sheegto oo madhabkooduba ku salaysan yahay oo aalubeydku inuu muslimiinta intooda kale waxyi iyo cilmi iyo qur-aan ayna muslimiinta kala haynin oo saxaabada kala haynin inay aalubeydku hayeen warkaasi ilaahay fadligiisa xilligii saxaabaduba noolaayeen buu soo baxay cali bin abi aalib baana wuxuu noqday ninka ugu horreeye buriyeyba oo yidhi waxba kama jiro shiica warkeedu deen iyo marka akaadiib buu ku salaysan iyo waxaan jirin saas wey macana ayib واخرجه وحا صار حديث احمد احمد باوري وابو داوود والنسائي من وجه اخر وجه كليه طريق كليه كوريا عن علي بن كوري رضي الله تعالى عنه وقال فيه وحنا يري قال فيه وحي النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون مؤمنين تتكافأ وحا اسوق دغنتا تتكافأ ويسوق دغنتا دماؤهم ديغيالكود ويسوق دغمان مؤمنين رج يضمر با ديغودو ويسوق دغمان يعني المؤمنون تتكافأ دماؤهم صاصة أصلا مكتا هي قصاصة هي ديقة والسمين اللهم وحي النص لهلو أما إجماع كسو الريبي ومسألة هبلاء لقمصنا أموي أصل كل كما صافر أصل كوا السلاس أحي مسألة سردي ليسا جاهلية عرفت إسلام ككهر dadku qaar waxay ahaayeen shurafa ah iyo qaar wadaca ah dad hoosoo la liido iyo dad ashraafoo muxuu ahaaye la sharfo oo mujtamaca dhexdiisa sharaf ku leh dadka marka la liidee mujtamaca dhexdiisa ku nool dhiiggoodu waa ka rakhiisnaa dadka sharaf kale magac ale waa ka rakhiisnaa jaahiliyadii baa sidaa ahayd waxyaalaha islaamku buriyey bay ka mid tahayoo ama qari noqo ama faqiir noqo ama madaxweyne noqo ama miskiin noqo dhiig waa dhiig ama ree hebel ka dhalo ama laangaab ka dhalo ama laandheere ka dhalo ama gunda ka dhalo ama gob ka dhalo hadday wax gun la yidhahda jirta waay waxaa doontada u ahri dhiig waa dhiig marba hadduu mu'min yahay dhiiggoodu waa isu dhigmaa warku halkaas ku qalay ayib ictibaaraad kaluna ka bax marka wayascaa waxaa u soconaya oo ka shaqaynaya bidimmatihim cahdigoodiiyo ballangeliyadooda bidimmatihim cahdigelintooda iyo ballangelintooda waxaa ka shaqaynaya adnaahum kooda ugu hooseeya waxaa laga wadaa cahdiga iyo ballansiinta gaalada iyo dadka aan muslimiinta ahayn cahdi iyo ballan ay dhulka ku yimaadaan la siiyaay kooda ugu hooseeyaa ballantaa iyo cahdigaa bixin kara oo ka shaqayn kara hadduu ballantaa iyo cahdigaa bixiyana muslimiinta intooda kale laasim waxaa kuwa ah inay ilaaliyaan manahaasaa laga wadaa bimacnaa waxa weeye ruux muslimiinta ka mid ah ama mu'miniinta ka mid ah ayaa gaal wuxuu siiyey nabadgelyo cahdi iyo ballan inuu ku yimaado dhulka ku joogo ku yimaado cahdiga noocaas ayaa bixin kara horta waxaa bixin kara mu'miniinta kooda ugu hooseeyaa bixin kara waay kooda ugu hooseeya xataa wuu bixin karaa hadduu bixiyana mu'miniintii kale waxaa laasim ku ah cahdigaa walaalkood uu galay ee gaalkaa uu siiyey ballantaa uu siiyey inay ilaaliyaan oo ina u gacan dhaafin ayaa laasim ku ah xadiidkaasi macnaha uu ku tusayo iyadana waa laysla ogolyahay oo muslimku nin gaal ahoo muslimiinta dagaal kala dhexeeyo oo gaal ah hadduu ballan nabadgeliyo siiyo loo gacan dhaafi maayo ammaankaa uu bixiyey waa ammaan ay muslimiinto dhan bixiyeen xataa ruuxaasi ammaanka bixiyey haweenayba ha ahaato kama nasku uu ku tusayo ijmacna ay culimada qaarkood kusoo guurinayaan iska dhaaf ruuxu weynoo wax kala garanaye xataa in badanoo iyaga ka mida ah waxay qabaan ilmaha yarka ah ilmaha xataa aan qaan gaadhin ee mumayiska ah, laakiin aan qaan gaadhin hadduu cahdi siiyo gaal xarbi ah muslimiintu waa inay cahdigiisa ilaaliyaan haweenay iskaba dhaaf haweenay iyadoo nas bay leedahay xadiidkii ibnu soo garanaysaa nebigu sal alay wasalam markuu maka qabsaday maka markuu qabsaday ummu hani bint abi aalib ayaa oo nabigeena adeertii ahayd ayaa nin gaaladii ka mida lala dagaalamahay bay nabadgelyo siisay ammaan bay siisay walaalkeeda cali bn abi aalib ayaa marka wuxuu yidhi ma daynahay waan dili ninkan anaa ammaan siiyey faraha ka qaad bay ku tiri ma daynayihiin nebiga u tiri sal lla alay slam waxay tii rasuul ilaahayow nin aan anigu ammaan siiyo dadkii la laynayay lala dagaalamayay ah buu walaalkay cali leeyahay waan dilayaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam ummuhaaniyey nin aad ammaan siisay annaguna waan ammaan siinay buuri cali waxaa la jooja hawshaad wato soo maarta marka masaladu sidaa waa lianna waxay diinta islaamku caan ku tahay dadkeeduna caan ku yahay cid ammaan sidiisaba xataa hadduu ismoodsiiyo waxoogaa ishaaro inta la siiyo uu moodo inuu ammaan dhulka ku yimid in lagu khayaamo maya saas macana xataa qaarkood waxay leeyihiin gaalka aad la dagaalamayso ee aad dagaalka kula jirto adoo goobtii dagaalka joogo dagaal uu idinka dhexeeyo haddaad daraan dareensiiso hadduu isdhiibo inaad ammaan gelinayso dareen yar xataa haddaad siiso noocaas oo uu saa isku soo dhiibo inaad disho waa xaaraam inaad u cadaysa iskaba dhaaf haddaad tidhahdo war waan ku nabadgelinayaa isdhiib iskaba dhaaf waa warku waa cadya sooma xataa ishaaro yar hadduu kaa dareemo ammaangelinoo saa uu isku soo dhiibo inaad disho waa xaaraam wax kale iskaba dhaaf marka masaladaasi waa masale markaas yani sariixo wayascaa bidimatihim adnaahum saas maana haddana waxa weeye odayaal iyo beelo iyo ayaa intay nabadgeliyo siiyaan oo ay muxuu ahaye keenaan baan xataa la dhahayn war nabadgelyadii waxba ka jira iska tag la dhimaya waa la laynaya oo loo gacan dhaafaya daddan oo meelo ka taliya oo dhul jooga oo degan haweeney baa ammaankeeda la ilaalinaya ma taqaano islaamku dadkeedii qaarna wuu gacan dhaafaya qaarna ammaan buu siinahaya magac xumada faafaysa soo ma jirto sumagaxumo iyo yani islaamka u faafi mayso taasaa la diidaya waxaa la doonayaa inay ummaddu noqoto mar haddii ammaan uu ruuxani bixiyo saas hadduu ruuxu ammaankii la siiyey fasaad ku keeno oo wax fasaadinayo wax hallaynayo waa in la yidhaahdaa ammaankaagii ma soconahayo na dhaaf saas maa ma aha isagoo ismoodayo inuu ammaankii ku jiro in lagu dilo sharcada islaamku ma ogola saas maa suus cadaab waa wahum mu'miniintu yadun gacan wey calaa man cid korbay cid korkiisay gacan ku yihiin siwaahum iyaga ka soo hadhay wahum yadun hal gacan a ah awey calaa man siwaahum ciddii ka soo hadhay iyaga korkood korkiisana hal gacan bay ku yihiin macnaha waxaa laga wadaa iyadana muslimiintu cadowgooda waa u midaysan yihiin inay takhaadul isku sameeyaan ama qaarna cadowgii la soo safto qaarna ka hor yimaado ama qaarna cadowgii la dagaalamayaan qaarna garabkooda ka baxaan ma ahee cadowgooda hal gacan bay u yihiinoo hal meel bay uga soo wada jeedaan waay waa u midaysan yihin ayib marka tafaruqa iyo kala socsocodka iyo iska horjeedidda bay diidaysaa middaas walaa yuqtalu lama dilo mu'minun mu'min lama dilo bikaafirin gaal looma dilo mu'min hadduu gaal dilana mu'minkaan looma dilo walaa duu cahdinna lama dilo walaa duu cahdin mid cahdi iyo ballan u saaxiib ah lama dilo fii cahdihi ballankiisa dhexdiisa laguma dilo mid ballan lagu keenay oo ballan ku yimid oo loo carab oo ballan la siiyey ballantiisii isagoo ku jirayna u dhammaanin laguma dilo ayib wasaxa waxaa saxiixiyey alxaakim xaakim baa saxiixiyey kadalika sanadkiisa waxaa saxiixiyey ibnu cabdilhaadi fi tanqiix ibnu xajar fi diraaya iyo sheekh albani fi lirwa waa sugan yahay xadiiska walaa duu cahdin fii caadi waxaa laga wadaa ninka ahlulxarbiga ah ee muslimiinta dagaal kula jira ee hadduu ammaan ku yimaado oo ammaan la siiyo qatligiisi iyo dilkiisu muslimiinta xaaraan buu ka yahay ilaa uu ku noqdo meeshiisii asalka macnahana qur-aankaa faa'iideeyey wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah uma abliqhu mamana hadduu gaalada mid ka mid mida kaa dalbo in aad ammaan siiso ammaanka sii ilaa uu qur-aanka ka dhegaysto markuu muhimmaddiisii iyo qur-aankii dhegaystana ammaankiisii waa in la siiyo ilaa uu ku laabto meeshii uu ka yimid ee ammaanka uu ku haystay saas macna abliqhu ma'mana waa inaad ka shaqayso ruuxan adigu aad ballanta siisay ammaankaaga ku yimid inta uu kula joogo ama mas uuliyaddaada hoos jooga inuusan dhib gaadhin meeshiisii nabadha ugu noqdo meesha ama wax ku gaadhan ama ku nabad galo laakiin intuu kula joogo waa inaan xifdidood ilaaliso wey macna saas macna ayib macnahaas marka faa'iideynay ujeedada xadiidka loo keenay waxa walaa yuqtalu mu'minun mu'minun bi walaa yuqtalu mu'minun bi kaafir muhimka waxa weeye haddii la dagaalamayo oo dagaal sharci iyo jihaad lagu jiro iyo haddii gaal la iska celinayo iyo haddii dhul laga saarayo iyo haddii la dafcinayo iyo haduu dalab yahay intaba xuduud bay leedahay iyo dawaabid iyo qawaaniin buu leeyahay dagaalka islaamku dagaalka islaamku xuduud iyo qawaaniin buu leeyahay waanuu iska dagaalami bilaa dawaabid sharcadu ma qabto waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum waxaa laga dambeysay walaa tactaduu kuwa idinla dagaalamaya ilaahay jidkiisa idinkula dagaalamaya la dagaalama walaa tactaduu hana xadgudbina soo ma marka anugu waan jihaadahayaa firiina waanahay ma soconayso salaad haddaad tukanayso haddaad jihaadayso haddaad xajinayso haddaad cibaadaysanayso dawaabiddii iyo quyuuddii shareecada ha ka bixin ku saamixi mayso anigu cibaadan ku jiraa inay tilaabadaadiiyo iska furan yaho waxaa doontaad iska samayn karto ma jirto saas macana fii kulli duruuf waa inaadan ka bixin xuduudda shareecada ka bixin oo ictidaa iyo xadgudub iyo xuduud tilaabid waa inaad iska ilaaliso macana وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان جاريه gabadh gabadh dhalinyaro ah ayaa wujida waxaa la helay ra'suhaa madaxeedii qad rudda asaga oo la bashaaqay ama la jajabiyey bayna xajarayni laba dhagax dhexdood Ah. yani waxa weye gabadhu gabadh yar bay ahayd waxay qabtay eh, yani dahab dahabkan dumarku isku qurxiyaan bay qabtay ayib marka meydkeedii waxaa loo yimidoon madaxeedii laba dhagax u dhexeeyo dhagaxna ka hooseeyo midna korka lagaga dhuftay oo lagu burburiyey madaxi lagu bashaaqay fasa'aluuha markaasay weydiiyeen mayna dhimaninoo markaa naf yaroo silica ku jirta naf yar intii ugu dambaysa ku sii jirto waxbay fahmaysaa laakiin ma sahadli karto fasaluuha way weydiiyeen oo waxay yidhahdeen man sanaca yaa sameeyey biki adiga haadaa kan yaa kugu sameeyey ma sidan yaa ku yeelay baa layidhi fulaanun miyaa ma hadli karto marka markaasaa dadkii magaalada marka loo degan yaha waa la yaqaanaa dad shiriiriinaa jiro oo markii wax dhacaan uun xaggooda uun maluhu u bato soo maha khaasatan magaaladu dadkeedu hadday iska kooban yihiin markiiba waxoogaa tuhmaa dhacda dadkii uu la tuhunsanaa magacyadeedu la soo tiriyey marka fulanun hebel miya baa fulanun hebel miyaa waa la soo waday la waday xataa dakaruu ilaa ay sheegeen yahuudiya nin yahuudiya magaciisii baa soo gaadhay ma baa fa awma'at markaasay ishaartay birasiha madaxeeday ku ishaartay oo waxay tidhi haa yani saasay madaxa tidhi saasay madaxa tidhi markii magaciisa la gaadhay fa ukhida waa la qabtay alyahuudiyu yahuudigii baa la qabtay fa aqarra markaasuu qirtay inuu isagu gabadhan dilay uu qirtay xogaaga dahabka ka qaado islaam fa amara markaasuu amray rasuulullahi baa amray sallallahu alayhi wasallam an yuradda illa bashaaqo ra'suhu madaxiisa in la bashaaqo bayna xajarayni laba dhagax dhexdood in lagu bashaaqo soo qabto oo dhagaxna hoos uga dhiga madaxa midna kor kaga sii daaye siduu ku sameeyey waa muttafaqun calayhi bukhari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna limuslim buu sugnaa طيب في صحيح مسلم waxaa ku sugan qatalaha ala hulliyin laha thumma alqaha fi qalibin dahab ay qabtay sababtiis buu u dilay kadibna ceel goof ah ceel buu ku dhex riday meeshaasaa gabadha laga soo saaray ayib xadiidkaas waxaa laga faa'iidaysan axkaam dhowr ah oo kitaabu diyaad ku saabsan abwaabta axkaamta shay culus ruuxii wax ku dilaayay in la qisaasi oo qisaastu ay waajibayso oo shayga af kale iyo shayga culays culus culays wax ku dilaayay labadaba ruuxu ku wax ku dilaba inay qisaastu laasimayso sidaana waxaa qaba مالك يا شافعي يا احمد يا ابو labadiisii saaxiib waa jumhuurta iska dheh culimmada badankood baa sidaa qaba adiga haddaad culays wax ku disho iyo haddaad af wax ku disho oo shay afle ku dishaba qisaastu waa imaanaysaa kasba haddaad u disho sidaasay qabaan abu xaniifa isagu wuxuu ku tegey qisaastu waxay waajibtaa uun shay afle markii ruuxa lagu dilo laakiin musaqal shay culus oo culayskiisa wax ku dilaya hadduu dilku ku yimaado markaa qisaastima waajibaysa mag baa waajibaysu leeyahy abu xaniifa ra'yigiisaasi waa daciif waxyaalaha uu daliishadayna waxa weeyaan aahaar daciifoon sugnayn buu daliishaday jumhuurta madhabkeeda saxaho muhimmaddu waxa weeyaan dil hadduu dhacdo kas ah hadduu dhacay sababtii qisaasta keenaysa way caqidantay saas waa waana sida xadiidku ku tusay waay waxa uu wax ku dilay ama shay afle ha noqdo ama shay culays wax ku dilaya ha noqdo qisaastu waa imaanaysaa way macna waxyaalaha ay weliba jumhuurtu ay cilaysteen waxaa ka mid a haddii la yidhaahdo qisaasta waxaa keena uun shay afleh haddaad wax ku disho waxay dariica iyo sabab u noqonaysaa in dadkii la laayo oo layntoodiina loo isticmaalo shay aan af lahayn ilan asalka waxay qisaasta waxaa loo jideeyey soo ma aha in dilku yaraado ama muxuu ahaay la la xakameeyo soo ma haddii marka irid la banneeyo ah haddaad shay culus wax ku disho lagu qisaasi maayo soo iridda la wada mari maayo marka dariica waxay leeyihiin waxay u noqonaysaa in la fududaysto dhiigga daadintiisa wa hada huwa saxiix saas sax saas daraaddeed xadiidku siduu ku tusayaa saxo waxaad doonto adigu wax ku dilay qisaastu sababteedu hadday dhimaato waa lagu qisaasi wey macana ayib waxaa kaloo xadiidka loo deliishanayaa oo loo deliishadaa in hadduu ninku haweenay dilo in loo qisaasayo yani labnimada iyo dhadignimadu wax farqiga keeni mayse adoo nin ah haddaad haweenay disho waa lagu qisaasi wahuwa raajix waana ra'yiga jumhuurtu qabto wa lanna cumuumka nusuustaasaa kutusiyo xadiidkiinu hadda soo marnay muxuu ah almu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum rag iyo dumar lama kala qaadan ma ana annafsa binnafsi wa soo naf iyo naf maaha sidaasaa raajix yani ninku hadduu haweenay dilo kasna u dilo qisaastu waa imaanaysa ولو قصاص يا معنى قصاص الراجح ابن منذر اجماع وكسو قرني مساله صدحات الحديث كلغا فايديسنو قصاصتا ruuxa waxaa lagu qisaasi karaa shaygu wax ku dilay baa lagu dili karaa shaygu wax ku dilay baa lagu dili karaa siduu wax u dilay baa loo dili saasa asal waana midda qur-aanku tilmaamayo wain caaqabtum facuuqibuu bimili maa cuuqibtum haddaad wax ciqaabaysaan tii laydin ciqaabay mid la mida ciqaaba soo isagu dhagax kuma dilay dhagaxuu ku dilayn baa lagu dilay sooma dhagaxuu ku dilayn baa lagu dilay saas macnaha ayib marka sidaa inay tahayna jumhuurta qaba sharti ah waxay leeyihiin shayga uu ruuxu wax ku dilayo isagana lagu qisaasayo lagu dilayo waa inuusan shay xaaraama ahayn hadduu shay asalkiisu xaaraama yahay oo uu ruuxa ku dilo isagii lagu dili maayo ee markaa waxaa lagu dilayaa sabab kale oo mubaaxa lagu dilaya oo mihaal waxay uga dhigayaan masalan hadduu isticmaalo sixir oo ruuxii sixir ku dilo isagana ma la sixri ya waa la sixraan dhahayna maya masalan wuxuu ku dilay khamruu ku qulaamiyey intuu afka qabtay yuu khamro afka kaga shubo ku qulaamiyey wuu ku dhintay halla soo qabto khamro lagu qulaamiy maan dhahayna maya sababku markuu mubaax yahay markaasaa waxaan leenahay siduu wax u dilay ha lagu dila ama hadduu sababku xaaraam yahay markaa waa laga tegayaa sabab kaleo waxaa la qaadanaya bahashii sidaa waxaa khilaafsan iyadana abu xaniifa oo isagu yidhi haddiiba qisaasi jirto shay afle un wax lagu dilo seef ha lagu dilo ruuxa laakiin dhagax baa lagu dhufanaya wuxuu wax ku dilay ha lagu dilo iyo maya naftayaan la salcinin buu soo istaagay xadiidkanaa radinaye shaygu ruuxu siduu wax u dilay waa loo dili sababtu wax ku dilayna waa lagu dili haddayna markaa xaaraam ahayn saasa raajix وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما ويل أما أظن أو لأناس ضد أسقناضي فقراء أو فقراء آه. غلام ضد فقراء وحبه يسنون الدليئة ay dhaleen ama u sugnaaday ama ay leeyihiin ayaa qaaca wuxuu gooyey uduna ulaamin ulaam kale dhegtiisa ulaamkaa dambe oo liunaasin dad u sugnaaday akhniyaaa oo haysto taajirina yani ulaam ulaamku addoonna waa noqdaa wiil yaroo xorana waa noqdaa mid reer faqiira ka dhashay baa mid reer haniya ka dhashay dhegta ka jaray fa ataw nabiya nabigay u yimaadeen sal lla alay waslam falam yajcal ma uusan yeelin lahum iyaga shay-a waxba uma yeelin wax alla wuxuu ka soo qaaday ma jiro daahirka saasaa ka muuqda lam yajcal lahum shay-an rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wahalaatatu saddexdii baa wariyey biisnaadin bay ku wariyeen saxiixin oo saxiix ibn cabdilhaadi fi lmuxarar wuxuu leeyahay ruwaatu hiqaat mukharajun lahum fi saxiix sheekh fi saxiixi sunan abi daawuud iyo nasaa buu ku saxiixinayaa xadiidku waa sugan xadiidku waa xadiid sugan ayib laakiin macnaha laga wado iyo culimadu ku kala tagay tayib bacdamaa ay isku waafaqeen cidda dhibka geysatay reerkiisa faqiira ama isagaa faqiir ah xaqii bini aadamku uga dhici maayo ama waa inuu markaa helo ama waa in laga sugo hadduusan markaa haynin taa way isku waafaqeen maxaa yeele xaq bini aadam inuu kugu yeesho mooyaane ama kuu cafiyo mooyaane waxbaa waayey ku dhici maayo taa markay islam baldhigeen kadib baa waxay yidhahdeen xadiidkan see looga jawaabi marka xadiidkan marka jawaabo kala gedisan bay ka bixiyeen qaarkood waxay yidhahdeen ulaamka addoon baa laga wadaa ulaamka addoon baa laga wadaa waa sida wado uu muxuuha bayhaqi qaba wa ayib oo wuxuu leeyahy hadduu addoon yahay culimmadu waxay ijmac ku yihin isla ogol yihiin addoonka jinaayadiisu addoonka dhibkuu geysto isagaa lagu leeyahay ah, marka waxay kutusaysaa dhibkuu geystay baa gaf ahaa khata buu ahaa khata'ana mag baa ka waajibta soo maa magtiina ma hayo magtiina ma hayo waxa uu leeyahay waxaa dhici karta marka nebigu inuu isagu ka qaaday magtii dhibka uu geystay khata buu ahaa camdi ma maahay lanna hadduu ka hay waa laga goyn lahaa sooma waa la qisaasi lahaa mag baa waajibta magtiina ma hayo meesha waxaa dhici karta inuu nebigu ka qaadayo isagu bixiyeyo ama baytulmaalka laga bixiyey ama si kale meel kale looga dabaray isagoo mutabarica khaaabi baa isaguna macni noocaasoo kale a ah tilmaamaya hadduu xorya inuu xor yahayna waa dhici karta laba goroba waxay leeyihiin qisadu waa qiso macaani ixtimaali karta oo laba midba waa ixtimaali karta inuu nebigu sal lla alay wasalam asagu ka qaaday wayna dhici jirtayo saxaabada qaarkood qaar baa intay dil galaan ayaa nebigu qaadi jiray oo isaguu bixin jiray makta reerkii marka uu ka dhashay iyo dadkiisii hadday fuqara yihiin inuu nebigu ka qaadayoo sidaa ku bixiyeyna waa wax suroobi kara waxaa suroobi karaysa falam yajcal lahum shay-an maadaama rarka reerkii fuqara yaho masaakiin yahay markaasi wax la siiyey ma jiro loo soo qaaday laakiin dayn uun dib looga sugay noqotayna waa dhici kartaa laakiin way dhacday oo sidaasay ku dhammaatay maya taa waxaa diidan nusuusta iyo qawaacidda kale shareecada diidan sidaas marka xadiiska macaanidaasay ay marinayaan macna wa an amr ibn can an abihi an jaddi radiyallahu anhuma an rajulan min ayaa acana duray rajulan nin kale ayuu duray biqarnin buu ku duray gees ayuu fii rukbatii lowgiisa kaga duray in baa nin kaleeto ku muday ama ku duray gees oo wuxuu kaga duray lowga fajaa wuu yimid ninkii lowgiisa la duray ila nabiy nabigu yimid sallallahu alayhi wasallam ninkii dibanaha ahaa nabiga u yimid faqala markaas wuxuu yiri aqidni i qisas rasuulillahi ah ninkan dibku ii geystay iiga qisas iiga goof faqala nabigu sallallahu alayhi wasallam hatta tabra ila atkabuksuut ah nabarku waa qoyan yahay dhaawac baa tahay balorta soo bogsood balay uma kadibna jaaa waa yimid ilayhi nabigu u yimid sal ly slam waa soo noqday faqaala wuxu uhi aqidnii ii qisaas faaqaadahu markaasuu nabigu u qisaas sal lay slam waa looga gooyey uma kadibna jaaa waa yimid ilayhi isagii buu nabigu u yimid sal ly slam mar danbuu soo noqday faqaala wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayu carajtu waan naafoobay buuhi carajtu waa naafoobay lowgii isaga ah naafaa noqdo lugtii wataa waa dhutinhaya faqaala nabigu wuxu sal ly slam qad nahaytuka waan kaa reebay buu war nabarka u kaadi ha bogsoodayso kuma dhig waan kaa reebay buu yidhi facasaytanii waad igu abardiiday faabcadaka allaahu allaa ku fogeeyey buu abcadaka allaahu allaa ku fogeeyey wa batala wuuna buriyey carajaka dhutintaada iyo naafadaadana alla waa buriyey wax kasoo qaad ma lihi soo ukaadi lagaama kari waayo ukaadi haddii laga kari waayo midhaheeda goosaa la yidhi kaas معنا روح وري أحمد وأحمد باوري طيب ثم كذبنا النهاو الربيد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوح الربيد أن يقتص إلا قصة حديث مركب بشواهده هي طرقه بكح وقوبية صاصي معنا ورسوين طيب وحال لقى فايديسا جراحاتك إيا النبرة إلى أي بكسودان لما حقه صاصي معنا ومحال لقى بقيا وحال لقى بقيا نبر كان إنه لبكن لبك siraaya inuu muxuu ahaay intuu gudbo oo xubinkii gudbo wuxuuba sababi karaaba ruuxu inuu dhinto sooma inuu ruuxba dhintuu sababi karaa ruuxii hadduu nabarkii u dhinto mag dhan baa laasimi lahayd sooma laakiin gacanta nabarkii kaa gaadhay haddaad markaba dejiso tidhaahdo ha laii dedejiyo oo waxoogaa lagu siiyo ood nabarkii u dhimato dee yaad u raadsan waayo xaqaagii qaadatay saas weyaan shareecadu marka waxay tiri nabarku intuu bogsoonayo hal sugo intuu bogsoonayo hala sugo sida sallallahu alayhi wasallam al-imam shafi'i alayhi rahmatullahi isagu wuxuu qabaa in la sugo intuu ka bogsoonayo waajib ma aha waa sunno waxaana laga qaadan buu leeyahay markuu ninku soo noqnoqday nebigu sallallahu alayhi wasallam markii dambe waa u ogolaaday soo Soomaa marka istixbaab bay ku wujuub kutusi maysa bu laakiin Abu xaniifa iyo maalig iyo keyrkii waxay ku tageen inay waajib tahay sugiddu ilaa uu nabarku ka bogsoodo aaminna laga noqdo inuu nabarku gudbo oo xubnaha kale usii gudbo ama jidka kale u gudbo markaa unbaa la xaqi karaya macna saas macna waana ixtiyaad ahaanoo waxaa loo taxadarayaa dadka xuquuqdooda taxadar baa ku jira nooc taxadar ah marka ruuxu inuusan degdegin taasaa la doonaya qaadiguna inuusan xukumin ilaa nabarku bogsoodo nabarku markuu cusub yahay markuu bogsoodo xaquna waa ka yaraan karaa waana ka badnaan karaa hadduu dhib intaa ka weyn la yimaadana waa ka badnaan karaa hadduu nabarka dhibkiisu soo ururana waa ka yaraan karaa marka uu qoyan yahay sidiisaba waa la fiiriyaa waa la fiiriyaa waxaa la qiyaasaa inta uu jirin hadhow ninka qaadiga xukumaya nabarka markuu qoyanaa fiiraduu fiiriyey bay yay ku salaysmaysaa xukunka hadhow uu qaadan doona waana dhibaatooyinka hadda dadka naga haysta dhibaatooyinka isu geysanaya dhibaatooyinka dhaawacyada iyo nabarada isu geysanaya dhibaatooyinka naga haysta kamid marka hore nabarku qoyan yahay ninna la tusi maayo sheekhna loo keeni maayo lana arki maaye dhakhtar baa loo geynaya dhakhtarkii meeshii wuu soo tolay waa ka nabarkii waa tolay isagoo bogsooday oo tolmay oo baa lagu keenay xukun baa lagu yidhi oo maxaad xukumi maxaad ka garan nabarkani ma laf buu gaadhay ma dhexduu ahaa intee buu u jiray maba garanaysa dhakhtarkii ha lagu noqdaa layidhi dhakhtarkii wuxuu soo qoray uun intaasoo muxuu ahaaye hoosna cabirkaasu u galay intaasna dilaacu ahaa sentimitri waxbuu soo qoraya laakiin laf ma gaadhay iyo intee u jirsaday iyo wixii wax lagu xukumi lahaa o dhan macluumaadkii ma hayo ma markaasa waxa lagu sheekh shareecada lagu kala xukum warda maxaa shareecada idinku usuustii aan xukumi lahaaba ma haysaan waa arrinta u baahan in lagu baraarugo markuu nabarku dhaco wuxuu u baahan yahay intuusan weli isqabsanin in la cabiro cabirkaasaa wax ku salayso xuquuqdu markaa ku salayso macna sidaas weeyaan wada waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa in sida nafta dilkeedaba ay qisaasta uga dhalanayso nabarada laysu geystana inay qisaasta uga dhalanayso nabaradana waa la qisaasaa oo dadka waa laysaga gooyaa oo waa loo kala jaraa waa loo kala qisaasaa nafta dilkeedana waa lamid waana sida qur-aanku sheegay wakatabnaa calayhim fiiha ana alnafsa binafsi ilaa ilaahay ka yidhahdo waljuruuxa qisaas juruuxdu waa nabarada laysu geysanayo saas macnaha taana waa laga qaadan waa loo tegi doonaa xadiis kaloo la mid ayib yani juruuxna waxay leeyihiin nabarrada laysu geysanayo qisaas waxay aqbali kartaa markii eh, nabarka ruuxa uu geystay isagii oo kale oo waxba dheerayn loo geysan karo ruuxa haddii laga baqayo in laysla simi kari waayo mag bay markaa noqonaysaa mag bay markaa noqonaysaayo way ka guuraysaa muxuu ahay qisaastii way ka guuraysa waa iska bedelaysaa marka waa inay suurooyi karto in laysla simi karo dhibka ruuxa loo geystay iyo kan kan kale loo geysanayo waa inay sinmi karaan oo la simi karo isku mid noqon karaan macna ayib waxaa kaloo iyadana shardi ka dhigaya waa in aamin laga yahay inay naftu u dhimato haddii iyadana aan aamin laga baqayo ruuxan haddii la qisaasto xubinka uu dhibka u geystay kiisii oo kale loo geysto haddii loo badinayo inay dhimasho keeni karto ayadana waa laga wareegi bay leeyihin oo mag baa loo wareegaya lanna isdhimasho hadday ka dhalato isku mid ma noqoyso dhimashaii waxay isku mid noqoneen markaa laba adi tafaasiil baa ku jirta wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi iqtatalat waxaa islaayey oo dagaalamay imra'ataani laba haween oo min hudaylin qabiilka reer hudayl ka dhashay bani lixyaan bani lixyaanka waa qabiil reer hudayl ayb riwaayo kale bani lixyaan bay leedahay waa laf faramad markaasay gantay oy ku tuurtay ixdaahumaa labadii dumar mid midood al-ukhraa tii kale waxay ku tuurtay ku gantay bixajarin dhagax dagaalkii dhex maray intay dhagax qaadatay ku tuurtay faqatalathaa way dishay iyadii iyo wamaa fii batnihaa iyo wixii uurkeeda ku jirayba uur bay lahayd macnaha iyadii iyo ilmihii uurkeeda ku jirayba dhagaxii baa dilay way israacisay waxay ahayd xadiidka riwaayadkiisa kala sii caddaynayee ilmihii baa dhintay uurka ku jiray kadibna iyadii baa ka daba tagtay oo raacday saas macna faqtasamu markaasay doodeen ila rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka xaqiisay isula doodeen oo u xugum tageen faqada markaas uu xukumay rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu xukumay an diyata janiniha urtiifkeeda maktiisu qurratu janinka waa ilmaha uurka jiif ilmaheedii uurka jiifay maktiisu qurratun way adoon أما أدون غرة ونف عبد وأدون أو أما سوليدة أما أدون آه. غرة وحل لهذا أصلك وحلو استعمال عبان توجه أي غرة لهذا هل كسوحة لقوة النف معنيه لقوة إن حديث كاسي عدي النبي كاسي فصيريو غرة عبد أدون أو وليدة أدون عبد هو مثل لبكة وليدة ومثل دجكة صاص معنا مركة addoon ama addoon baa laga bixinaya uradana iyagon baa laga wadaayo yani waxa weyaan waa macnaha isfasiraya man wa qadaa nabigu waa xukumay sal lay slam bidiyati lmar'ati haweenaydii dhimatay ee la dilay magteediina wuu xukumay bidiyati lmar'ati haweenaydii la dilay magteedii buu xukumay calaa caaqilatiha tii wax dishay qaraabadeedii buu ku xukumay caaqilatiha caaqilati lqaatila waay tii gacanta lahayd qaraabadeedii iyo adeeradeed iyo walaalaheed iyo ilmaadeeradeed dadkii casabadeeda ahaa ayuu nebigu ku xukumay inay magtii bixiyaan haweenta magteedii haweentii la dilay magteeda ayib wawarasahaa nebigu wuxuu dhaxal warasa wuu dhaxal siiyey haa tii la dilay dhaxalkeeda wuxuu siiyey waladahaa ilmaheeda iyo waman macahum iyo dadkii la jirankooda ahaa caruurtay ka tagtay iyo dadkii kale dhaxalkeeda lahaa ayuu nebigu nabigu alay alayhi siiyey dhaxalkeediina fa qaala markaa wuxuu yidhi xamlubnu ibn hamlu ibn nabiqat al-hudali hamlu ibn nabiqat wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilahi kayfa sidaba yuqramu loo qaraami see looga qaraamaad bixin oo kharash looga bixin man cid laa shariba aan waxba cabin walaa akala aan waxbana cunin walaa nataqa aan hadlin walastahalla aanama sawdaynin فمثل ذلك كاسو كلبور يطل ديغيسا waxba laga soo qaado kaasoo kale dhiigiisa يطل wala buriyay hadir baa laga dhiga waxba ka jir tayib macnaheedu waxa uu ka wadaa waani wax isku hagaajiyo wuxuu leeyahay malaha jahiliyadii iyo islaamka ka hor waxay ahaan jireen buu ka hadlayaayo nafta magta laga bixiyo xoolo laga bixiyo ilmo yaroo uur ku jiro oo wuxuu yaabay aan la garanayninoo soo dhintay oon hadlin oon waxba cabbin oon waxba cunin oon soodaynin markaa hadda leeda wax laga bixiyo kaasoo kale dhiiggiisa waxba lagama soo qaadu yidhi hadal waxoogaa marka aftahanima ku jirto o isku hagaajiyey buu ku hadlay sooma sajci baa la yidhaha laakiin aan saxsanayn markaasaa faqaala rasulullah sal ly sl rsulku wuxuu yidhi inamaa haada kani min ikhwaani alkuhaani ah, kuwa wax sheeg sheega walaalkood iyagu la mid yahay waay kuwii wax sheeg sheegi jiray waay ee hadalka isku hagaagaajin jiray kuwii oo kale wey macna ah. ayib ikhwaanka waxaa laga wadaa bimacna almili baa laga wadaa ah. muxuu ahaaye ina almubadiriina e eh, kaanuu ikhwaana ashayaaiin ma shayaaiinta walaalahoodba isku hoyi isku aaba ma dhal maya kaanuu ikhwaana ashayaaiini aku shay waxaa la yidhaahdaa mar haddana shayga shaygan la midka akhiihi baa la dhahaa waa walaalkii marka macnahaasaa laga wadaa dhaqankii iyo hadalladii kahanada ayuu ninkani la yimid waay kahanadana waxaa la yidhahdaa waa dadka wax sheegsheegoo jinka la shaqaysta jimanka iyo la shaqaysta wax usoo sheegaanoo wax sheegsheego oo faaliyo oo xidigaha fiiriyo kuwaasaa kahanada la yidhahda ayib min ajli sajcihi muxuu nabigu sidaa ugu yidhi min ajli sajcihi tixdiisa darteed alladii kaasoo sajaca uu taxay dixda uu isku hagaaji iyo hadalka sajciga sajciga waxaa la yidhahdaa hadalka waxoogaa muxuu ahaayey aakhirkiisu isku qaab uu u dhacahayo soomaali kayfa yuqrabu man laa shariba walaa akala walaa nataqa wala istahalla soomaali waa sajci waay marka sajcigaa iyo hadalkaa uu isku hagaajiyey dartii ayuu nebigu sal alay wasalam sidaa ugu yidhi ina hada min ikhwaani lkuhaan saasaa loogu yidhi ayb muttafaqun caley buhari muslim soo saxay xadiidkani masalada loo keeno faa'iideynaya waxa waaye ilmaha uurka ku jiraay magtiisa ilmaha uurka ku jira magtiisa magtiisu waa qura quraduna waxa weeyaan waa addoon ama addoon ama addoon ama addoon ama uurka ha ku dhinto ama muxuu ahaayey eh, ama uurka ha ku dhinto ama hooyaha ka soo baxo isagoo meyda hadduu isagoo nool banaanka yimaado oo banaanka markuu yimid kadib uu gadaasheed dhinto marka waa ruux rasmi ah oo nool magtiisoo kale waay nin dhammaystiran magtii waay hadday haweentaan haween magteed waay soo ma ee waxaa laga hadlayaa markuu uurka kusoo dhinto soo ur ku jira markuu dhinto marka wuxuu leeyahay qurra qurradu waxay tahay waa adoon ama adoon tayib oo hadda hadda adoon ma hayno adoon ma hayno maxaan sameeynin jamaahiir ahli ilmi waxay qabaan salafan wa khalafan qurrada qiimaheedu waa shan neef oo geela nisfu cushri diya leeyahay magta marka loo qaybo toban meelood meel ka mid waa meeqa aya waa toban 10 ma hadana nis usii qaybi waa meeqa shan neef oo geela ah. shan neef oo geela ah qurrada ah waagaa salafka ee waxyigu degayey ayaa addoonka ama addoontu qiimaheedu wuxuu dhannaa shan neef oo geela sidaas daraaddeed shan neef oo geela laga bixinayaa way ilmaha uurka isagoo ku jira lagu dilay oo uurka ku dhinta macnaha ayib sidaasna jamaahiiru ahli cilmi baa qaba sidaas xadiisku tusayo ayay badigood qabaan ayib laakiin waxay leeyihiin waa in la hubiyo inuu jiniin ahaa urjiif inuu ahaa ayib oo bini aadam abuuran waa inuu yahay way leeyihin qaar waxay leeyihin waa in naftii la geliyey laanna haddaan naftiiba la gelinba waa la dili ma imaan karta qaarna waxay leyihin war ma ahee marba hadduu suuraysmo bini aadam isu suureeyo oo nabarka sababtiisa uu ku soo dhaco waa la bixinayaa magtii waxay isla ogol yihiin hadduusan weli bini aadam ahaan u suuraysmin oo isagoo ama xinjirtii ah ama yacni cad ahoo weli xubnihii iyo la bixininoon suuradii qaadanin ama isagoo muxuu ahaaye iska candhuuftii iyo manidiiska hadduu soo dhaco markaasi mag male way isku waafaqsan yihin markaas mag male laakiin waxay ka doodayaan markuu suuradii qaato qaar baa qaba qaarna waxay leeyihin markii nafta lagu afuufo wixii intaa ka dambeeyo waxa barku imaanay marka macna sawa waa taas tayib masalada labaad waxa weeye xadiidka waxa dalishaday culimada qabta shibhu al dilku waa saddex nooc mid waxa weeyaan waa kas oo waa ruuxii inaad dilkiisa u qasado waxa aad ku dishayna uu yahay wax dadka dila gaaliban midina waxa weeyaan waa shibhu lcamdi oo kasku shabahaa kasku shabahaa oo muxuu yahay ruuxii waxaad ku dishay wax sida qaalibka aan dadka dilin laakiin inaad disho waad u qasaday saas way macnaa dilkiisa waad u qasaday oo nabarka waad u qasaday inaad ku dhufato nabarka kama kaama ahayna inaad ku dhufato waad u qasaday laakiin wuu dilayaa ismaadan lahayn sida qaalibka ana ma dilo maalan ruux baad ul adoo ku dhufdhufanaya buu ushii u dhintay sooma dhagax yaroo loo dhibo nin baad ku dhufatay markaasuu u dhintay waad ula qasadeenna nabarka inaad ku dhufato laakiin sida qaalibkaa ma dilo shibhu lcamdi baa la yidhaahdaa waana kan xadiidku sheegaya waa noocaasaa laysku khilaafsanya laba nooc fuqahadu way isla ogolyihiin inay jiraan midka kaska ah iyo midka kamaa ah maxdiga ah alkhata'a ah maxdiga ah waxa weeye ruuxii nabarka inaad ku dhufatoba ulamaadan qastine adoo cid kale ku waduu isagii ku dhacay kaa maxaa la yidhahdaa waa khata waa gafka maxdiga ah oo barxlaawa maalan ugaadh baad tooganaysay xabadii baa ruux bini aadama ku dhaaftay sooma si aan ku talagal ahayn baad shay usoo tuurtay ruux buu ku dhacay waa u dhintay khata baa la yidhahdaa leanna qasadkaagu ma ahayn ruuxan wax gaadhsii taa way isla ogoliyi midka kaska ana isla ogolin laakiin midka shibhul camdiga ah ee dhinacna kama ah ka shabaha dhinacna kaska ka shabaha kaasay isku khilaafsan yihiin ma jiraa mise ma jiro culimada qabta marka shibhul camdigu waa jiraa waa nooc saddexaad ayaa xadiiskan dalishanaysa lanna haweentu waxay wax ku dishay muxuu ahaa dhagax buu ahaa sooma dhagax bay caloosha kaga dhufatay dhagaxii bay udhimatay ilmuhu u ayb ayaduna gadaal dambe ka dhimatay ayadaa dambe markay dhimatay ayadana xadiisku wuxuu kutusayaa nebigu inuu xukumay sal alay wasalam magteedii oo kaamil ah iyadu ruux weyn oo banaanka jooga soo ma magteedii baa la xukumay magteedii yaa la siiyey magteedii waxaa la siiyey aruurteedii iyo dadkii kale ee dhaxalka wax ku oo ninkeedu ka mid yahay cala araajix lanna xadiis baa sugan fii sunan abi daawuud yani masle khilaafiya lakin xadiis baa ku sugan macnaa fii sunani abi daawuud haweenta la dilay magteeda inuu ninkeedu dhaxalka wax ku leeyahay tayib marka waa kamid waa waxa kale laga qaadanaya xadiidka laga faa'iideysanaya hadal kasta oo la hagaajiyo oo muxuu ahaayey la isku toostoosiyo oo xaq lagaga hor imaanayo waa baabil sajciga iyo tixda iyo waxoogaa hadal isku toostoosan inaad isku hagaajiso asal ahaanteedu dhib ma leh haddii waxaad ka hadlaysay iyo waxaad kaga hadlaysaa uusan markaa shareecada khilaafsanayn waxoogaa tix gabay ah ama muxuu ahay geeraar ah ama buraanbur ah oo waxoogaa isku yara toosan inaad hagaajisaa ceeb maaha ceeb maaha laakiin goobuu ceeb noqonaya oo uu noqonaya ina hada min ikhwaani alkuhaan markaad xaq ku burinayso baatilna ugu nusraynayso sooma xaq markaad kaga hortegayso aftahanimo iyo afmiishaarnimo aada xaq kula dagaalamayso waa baatil sooma waa min ikhwaani lkuhaan waay laakiin markii ay shay mubaaxa u isticmaalayso ama xaqba aad ugu nusraynayso sidaas maaha macnaha ayib iyadana macnaha waa laga faa'iidaysan ninka isagaa marka waa loo cudur daarayo nabigu sal alay wasalam famithlu hada yutallu bisaas yani madli nabigu sal alay wasallam واخرجه waxa soo saaray xadiidka Abu Dawud wa Nasa'i min hadith Ibn Abbas anna Umar radiyallahu anhu sa'ala wuxuu weydiiyay man shahida cidi koon joogahay qadaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam nabiga xukumkiisii fil jiniini ama janiin fil janiini urjiifka xukumku nabigu ka qaatay ciddii goobjoog ahayd buu saxaabada weydiiyey war nabigoo xukumkaa qaatay yaa ogaa oo maanta noo markhaati kacabu ayib qaala wuxuu yidhi marka waxaa ka markhaati kacay nin saxaabada ka mid ah. qaala wuxuu yidhi faqaama waxaa istaagay xamlu bnu naabiqa faqaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa bayna yaday imra'atayni laba dumaroo dhexdoodaan ahaa laba dumar ah hortooda dhexdeedaan ahaa yani waan la joogay wey fadarabat markaasay dhufatay ixdaahumaa midood alukhraa tii kale ku dhufatay fadakarahu xadiidkuu sheegay mukhtasaran isagoo lasoo gaabiyey wasaxaxu xadiidka waxaa saxiixiyey ibni xibbaana walxaakim bukhaari baa sidoo kale saxiixiyey sida tirmidi uu cilalkabiir kusoo guuriyey albanina fii saxiixi abi daawuud iyo nasaa-i ziyaadana ku sugan oo dhahaysa wuxuu nebigu amray in haweentii loo dilo haweentay dishay iyaadadaasi odhanaysa an tuqtala waa ziyaado shaaza waay ziyaado daciifo haweentii wax dishay dilkeeda nebigu ma amrine mag baa la laasimiyey sooma sidaasoo sax ama riwaayada dilku waa daciif maxfuuda maaha sida imaam albayhaqi uu tilmaamayo hada wabilahi tawfiq wsal